doonaa wixii ku soo arooray qabriga fitnadiisa waxaa ku yimid xadiidka bara ibnu caazib radia allahu tacaala canhu wa ardaah alimaam axmed baa soo saaray biisnaadin saxiix xadiidka dheer ee marka tilmaamaya weeye ruuxa sida nafta looga qaadayo mu'minka nafta marka laga qaadayo si fudud in looga qaadi gaalka iyo munaafiqa nafta marka laga qaadayo inay naftu cararayso kadibna xoog ee jidhka looga soo dhufanayo xadiidka dheer ee noocaasa waaye marka waxaa ku yimid xadiidka dhexdiisa markii qabriga addoonka la geeyo fa yunaadii munaadin min asamaa markuu su-aalaha ka jawaabo oo addoonkii uu addoon fiican uu yahay qabrigana la geliyo xagga sare ayaa laga dhawaaqayaa mid dhawaaqaya dhawaaqaya wuxuu leeyahay an sadaqa cabdii fa afrishuuhu min aljanna addoonkayga run buu sheegay ee jannada xaggeeda uga gogla wa albisuuhu min aljanna jannada xaggeedana uga labisa waaftaxuu lahu baaban ila aljanna irid jannadana u fura fayaatiihi min riixiha wa tiibihaa yacni saxansaxadeeda iyo udayga jannada ayaa marka u imaanaya oo soo gaadhay wa yufsaxu lahu fii qabrihi madda basarihi inta ishiisu qabanayso ayaa qabriga loo waasicinaya taasi waxa weye waa ruuxii mu'min ahaa waay amaa kaafirka iyo munaafiqa fa yunaadii munaadin min asamaa buu yidhi ruux hadduu gaal ahaa oo munaafiqa ruuxaan diin lahayn u ahaa ee xagga saraa laga dhawaaqayaa munaadin min asamaa alla wey wuxuu leeyahay an kadaba cabdii fa afrishuuhu min annaar addoonkaygu waa beeniyey been buu sheegay xaqana waa beeniyey ee naarta xaggeeda uga gogla gogol naarta a u dhiga waftaxuu lahu baaban min annaar irid naarta ana u fura fayaatiihi min xarihaa wa sumuumihaa kulaylkeeda iyo sumuumteeda yani hanfigeeda kulaylkeeda ayaa u imaanaya marka xaggiisa wax uga imaanaya wayadiiqu calayhi qabruhu xataa takhtalifa atlaacuhu qabriga ayaa ku cidhiiryamaya ilaa ay feedhihiisu isdhaafaan yani intay dhinacyaha kaga yimaado ayuu isku qabanayaa labadii feerood markaas feedhii isdhaafayaan xadiidkaasi marka wuxuu tilmaamayaa qabriga dhexdiisa maxaa ka jira oo arrin qaybi ah xadiid kana jira oo isagana muxuu ahay sheekh albani uu leeyahay fii tacliiqihi cala alcaqiida axaawiya uu leeyahay sanadkiisu waa xasan wuxuu tilmaamaya xadiidu abi hurayra weeye Eh, wuxuu leeyahay nebigu sal alay wasalam idaa qubira axadukum aw ilinsaan haddii midkiin qabriga la geliyo ama ruuxa qabriga la geliyo ataahu malakaani aswadaani asraqan waxaa u imaanaya laba malag oo madmadow oo muxuu ahay buluuah ah. buluu'a baa u imaanaya markaasaa yuqaalu liaxadihimaa almunkar walilaakhari annakiir labadooda mid waxaa la yidhahdaa munkar ka kalena waxaa la yidhahdaa nakiir labadaa marag baa uu imaanaya xadiiskaasi sheekh albaani caleyh raxmat ullahi sanadkiisa waa taxsiiniyey hadduu sugnaadana wuxuu tilmaamayaa labada malag ee ruuxa qabriga ku imtixaanaysa magacyahooda in la yidhaahdo munkar iyo nakiir culimada qaarkood baa diiday oo yidhahdo magacaasi ma sugna laakiin xadiiskaasi hadduu sugnaado labada magacna waa sugnaanayaan macna su-aalahay weydiinayaanna de waa su-aalaha xadiidku ku yimid yani wax weeyaan ruuxa diintiisaa la weydiin oo rabbigiisba la weydiin oo nebigiisaa la weydiinoo eh, hadduu mu'min yahayna allah tabaaraka wa jawaabtuu u fududaynayaa hadduu munaafiq yahayna eh, wuxuu leeyahay ha ha laa adri samictu annaasa yaquuluuna faqultu buu dhahaya yacni dadka ole un baan maqlay anna waan iska idhi waxbana kama ogi waxaan ka garanaya ma jiro marka meeshaa wey meesha rabbi leeyahay tabaaraka wa tacaala allahu aladiina aamanuu bilqowli asaabiti fi alxayaati dunya wa fi alaakhira wayudilu allahu alaalimiin culimada qaarkood waxay ku fasiraan qowlka haabitka ah ee ruuxa la sugayo ee mu'minkaa qowlka lagu sugayo waa tawxiidka iyo jawaabaha saxda sugidda adduunyadu waa inuu adduunka intuu joogo ruuxu uu xaqa ku sugnaado oo uusan ka leexanin sugidda aakharana waxay culimmo badan ku fasirayaan waa in qabriga su-aalaha uu si fiican uga jawaabo la waafajiyo oo alla uu sugo tabaaraka watacaala ayib marka qabriga fitnadiisu taas wey marka imtixaanka qabriga iyo su-aalaha la isweydiin iyo cadaabka iyo cuquubada ka jirta iyo dhibka la ismarinayo taasuu ka hadlaya macna ayib keliyata ma aha marka cadaabulqabriga ama waxaa jira fitnada qabriga gaal iyo khaas kuma aha iyo munaafiq keliya xataa muuminiintu waa marayaan muuminiintu waa marayaan allahuma dad yar baa ilahay ka badbaadinaya shahiidka oo kaleeto fitnatu lqabri ma marayo waxaan maraynin ruuxa masalan maalinta jumcada geeriyooday oo kaleeto fitnatu ma marayo oo shahiidka nabiga waxaa ka sugan sal alay waslam kafaa bibaariqati asiyuufi fitna aw kama qaala salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa imtixaan ugu fillay seefta dhalaalkeeda marba hadduu u gegsaday seeftii iyo hubkii dhalaalkiisa intaasaa imtixaan ugu fillay qabriga la imtixaani maayo marka dad lama imtixaankaasi laga cafinayo waa jiraan laakiin mu'miniinta dad badan baa mari doona ah, oo qaar baa la cabsiinaya kolba qadarka muxuna camalkooda u ah sidaas weyaan ayb wlbacثu bacda almowti xaqun ah, wlbacثu soo saaridda dadka lasoo saarayo lasoo noolaynayo bacda almowti dhimashada kadibna xaqun isaguna waa xaq wadalika kaasina xiina waqti buu ahaaday yanfuku uu afuufayo israafiilu malagga israafiil la yidhaahdo fi suuri suurka uu afuufi doono fa idaa markaaba markuu saa u afuufaba hum iyagu waa dadkii min alajdaasi qubuuraha xaggooda ayaa ilaa rabbi ayay yansiluuna ka soo degdegayaan ilaa rabbihim rabbigooda xaggiisayna u degdegayaan saas way macnaha min alaxdaas min alajdaasi qubuuraha ayay ilaa rabbihim rabbigooda xaggiisa yansiluuna u degdegayaan quburahay ka soo degdegayaan xagga rabbibayna u degdegayaan si degday usoo kacayaan way maana maalinkaas way soo kacayaan maana marka eh, markii la geeriyoodo ilaan waa kan soo tilmaanay daaruhu waa saddex daaru waa middan hadda aan joogno waa degmadan adduunyada degmada xigtana waa midda barzakh oo qabriga oo ruuxu ama uu ku nicmaysan yahay alqabru rawdatun min riyaadi aljanna ama waa beer beeraha jannada ka mid a ah. ama waxaa looga dhigayaa xufratun min xufari naar ama godgodihii naareed ka mid a ah, ayuu ruuxa ku noqonaya qabrigu marka noloshaasuu ku jiraya waa cadaabnaanaya ama naciimka iyo barwaaqadaasuu ku jiraya ayib degmada xigtaay marka waa midda aakharo oo layska soo saarayo nolol cusub iyo soo saari cusub iyo abuur cusub wa dadka qubuurtooday ka soo baxayaan markay baaliyoobeen oy carada ku darmadeen oo uuna waxba ka soo hadhin allaahumma waxaa la yidhaahdo cajbu danabka cajbu danabka waa dabanicista dabanicista lafta yacni waxa weeyaan muxuu ahaayey dabada korkeeda ku taalle bini aadamka abuurkiisii hore markii la abuurayana isagaa laga unkay laftaasaa laga unkay marka ugu dambaysae la soo celin doonana lafkaasaa laga unki doonaa unugga laga samayn doona iyadoo waay ayadaa marka laftaa yarta ah xubinka yani waxa weeyaan uusan caradu cunin waay jirka bini aadamka intiisa kaloo dhan way cunaysaa lafahay cuni oo hilibkiibay cuni oo saadihiibay cuni waxba ma reebayso laakiin laftaa dabanacista ah, inteeda ugu yar caraday ku jiraysaa iyada oo aan la cunin oo sideedii ah meeshay ooleysa marka dambe lasoo saarayo ayadaasaa ruuxa laga soo abuuraya marka inta kale waa baabaaya carradu caradu gelaya macnaha ayb marka jidhkaa dib loo soo celinaya sida allah tabaaraka wa tacaala qur-aanka ku yidhi kamaa bada'naa awala khalqin nuciiduhu wacdan calayna inaa kunna faaciliin sidii aan abuurkii hore u bilownay ayaan ku soo celinaynaa bu rabbi tabaaraka wa waana yaboh iyo ballanqaad alle uu korka uu korka iska saaray <coughs> waana samaynaynaa bu rabbi leeyahy tabaaraka wa adilada ku tusaysa in laysa soo noolayn doono markii la dhintay kadib aad bay u fara badan tahay waxaa la dhihi karaa qur-aanka kariimka ah mabda'aas isa soo noolaynta xoogga uu saaray waa yar tahay mas'alo kaloo xooggaa la saaray leanna eh, mabda isa soo noolaynta iyo aakharo iyo nolol dambe iyo xisaab inay jirto ruuxa hadday ka dhaadhacdo oo uu rumeeyo ruuxaasi wax badan buu usoo istaagaya haddiise laakiin mabda'aaba uusan ruuxu rumaysnayn wixii kale in lagu karo ma fududa waa mabda'a rumaynta maalinta aakhara qur-aanku marka aad buu uga hadlaa masalada inuu takriiriyo leanna gaaladii mushrikiintii carabtaa diidanayd malaaxidadiiyo dad badan oon diin lahaynna waa diideen oo waxay u cuskadeen waxay yidhaahdeen hal qodob bay u cuskadeen aidaa mitnaa wa kunnaa turaaban wa cidaaman a innaa la lamabcuusuun bay dheheen ma markaan carro noqonnoon baaba'no oo aan baaliyowno oo aanu ku darmanno dhulkii carrada iska ka mid noqonno miyaa haddana nala soo noolayn doonaa oo dib laysu soo celin doonaa macquula maaha ah, yaa dib u soo celin kara waa yaa dib u celin karaya waa kala firnay kala tagnay dhacaankii tag hilibkii tag lafihii baabee see loo soo celin karaa iyo yani waxa weeyaan eh, yani la kaaleya faatuu biaabaa'ina in kuntum saadiqiin keena awowyadana hadda soo nooleeya saas daraaddeed baa qur-aanku qaabab kala gedisan iyo masaladaasi dadka inuu uga qanciyo isugu dayaa dhowr qaab maalan ayuu u daliishadaa oo inta badan u noqonaysa maadaama ay caqli cuskadeen wax iyagu marka ay moodayaan inuu caqliga yahay musallamaad caqliya inay tahay qur-aanku inta badan wuxuu xooga saaraa inuu caqliyan u qanciyo inuu caqliyan u qanciyo maalan waxaa ka mid a ah qaababka qur-aanku uula hadlo abuuristii hore in loo deliishado abuurista dambe oo la yidhaahdo idinkoon jirin yaa idin ahaysiiyey allah wax aan jirin hadduu ahaysiiyey wax jiray oo baaba'ay inuu soo celiyo soo kama fududa a masale caqliya waay daliil caqliyo burhaan a ah waay war masaajidkan aan dhex fadhino markii hore samayntiisa naqshad udejintiisa handasadiisa dhisiddiisa miyaa adkayd mise markuu dumo kadib in dib loo soo dhiso adag qafcan caqligu wuxuu keenayaa bilowgii horuu adkaa soo saas ma ayib allihii idin bilaabay miyay ku adag tahay marka inuu idin soo celiyo taas waa daliil oo waxaa yani rabbi tabaaraka watacala u leeyahy wahuwa aladii yabda'u alkhalqa uma yuciiduhu wa huwa ahwanu calayhi alle abuurka isagaa bilaabay isagaana soo celin doona soo celintaana alla tabaaraka watacaala ku fudud yani waxa ahwanu calayhi icaadadiiyo soo celinta ayaa korkiisa ku fudayd badan labadaba ilaahay awooddiisa waa isugu mid laakiin marka la fiiriyo makhluuqa ayaa shayga bilowgiisa waxaa mar walba kala fudud soo celintiisa allah tabaaraka watacaala laakiin soo celinta iyo bilaabiddu waa isugu mid labadoodu macnaha wax weeye waxba isma dheeh waxaa ka mid a masalan oo aada qur-aanku uu masalada ayadaa ugu deliishada qaababka uu dadka uga qanciya ka mid ah dhulka markuu ingegoo nabaad guuro uu dhinto kadib soo noolayntiisa waa mas'alo xayiyo dadkii arkayaan dhulkii waa kan abaar baa ku dhacday waa nabaad guuray geedihii waa ingegeen waa eber dhibic baa imaanaysa dhulkii waaka waa noolaaday yacni waxaa ka soo baxay beerihii geedihii baa qoyey nolol baa tan ah marka maalin walba sanadkii laba goor baad u joogtaan dhulkii oo noolaaday iyo isagoo baktiyey ayadana waa daliil cadoo idin qancan karayo waay sida rabbi tabaaraka wa tacaala ku yidhi wa tara alarda haamidatan faidaa anzalnaa calayha almaaa اhtazat warabat waanbatat min kuli zawjin bahiij dalika biana allah huwa alxaq waanahu yuxyi lmawta waanahu cala kuli shayin qadiir waxaad arkaysaa dhulkiio yani waxa weeyaan eh, xasilay oo baktiyey markaanu biyaha ku soo dejinno oo roobka ku keenno dhulkii waa dhaqdhaqaaqayaa markaasuu yani waxa weeyaan kobcayaa yani dhulkii waa kobcayaayo geedihii ka soo baxayay nabaataadkii ka soo baxayey dhulkii markaasi wuxuu samaynayaa korukac buu samaynaya markaasaa waxaa ka soo baxaya nooc kasta oo qurux badan waxyaalaha soo baxa arrintaa iyada ah maxaa loogu talagalay in aad ogaataan alla inuu yahay xaq wixii dhintayna inuu noolayn kara aada ogaataan wax kastana inuu awoodo aada ogaataan saas way macana in badan dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inay u qaataan soo noolaynta un keliyeeta in laysaga shabahayo oo looga daliishanayo baa la nooleeyey sidaasoo kale idinkana laydiin soo noolayn karaa kadalika alkhuruuj kadalika annushuur sidaasoo kaley soo celintu ahaatay laakiin axaadiista nebiga marka loo noqdo waxay faa'iidaynaysaa xataa dariiqada dhulka lagu nooleeyey nafsaha isla dariiqadaa mid la mida baa bini aadamkana lagu soo noolayn doonaa markuu qabriga laga soo bixinayo kadib taana waxaa tilmaamaya xadiidka nebiga sal alay waslam oo inoo imaan doona oo muxuu ahaayey cabdullahi bn camr bn caas ayaa xadiidka warinaya fi saxiix muslim buu ku yaallaa xadiidkaasi wuxuu leeyahay nebigu sal alay slam wuxuu yidhi markii la gaadho xilligii dadka lasoo noolayn lahaa oo uu suurka afuufo malagku ayaa roob baa da-aya آه ينزل مطر كأنه طل أو ظل آه فتنبت منه أجساد الناس روب إيمانية روبكي ودأية رولك كدأية رولك مركو كدأه روبك دأي رولك قاريبا وحو صون نولينيا بني آدم كي قبورتك كجري طيب بني آدم كي قبورتك كجري رولك محان نوليو داق كسو سارة لبعد كوركتني kadalika wixii dhulka ku baaba'ay bini aadamkii qabriga ku baaba'ay roobkaasaa gaadhaya isagaasaa soo noolaynaya tabta dhulka loo nooleeyo oo kaleeto isagana loo soo noolayn doonaa dariiqaduna waa mid natiijaduna waa mid labadaba dhankaasaa la isaga shabahaya tashbiiha qur-aanku marka labadaba waa ku socdaa macna adilada waxaa ka mid a maalan qur-aanku u daliishado allah tabaaraka wa tacaala hadduusan addoommadiisa soo saarin oo nolol dambe ayna jirin abuurku wuxuu noqonayaa ciyaar ciyaar ah, samadan la dhisay iyo dhulkan la goglay iyo makhluuqan la abuuray iyo hawshan laysku rakibay saa unbay isaga dhammaanaysaa say u jirto saa unbay isaga dhammaan xisaabna ma jirto addoonkii xumaan sameeyeyna saasuu ku tegi kii wanaagga sameeyeyna saa unbuu ku tegi abaalkoodii isku mid buu noqday haddaba abuurku markaa cabas buu ahaa wey ciyaar ciyaar buu ahaa allana tabaaraka watacaala ciyaar ciyaar iyo wax bilaash loo dhiso waa ka nasahayn waa midda qur-aanku leeyay marka afaxasibtum annamaa khalaqnaakum cabatan wa annakum ilayna laa turjacuun oo waxaad moodeenoo malayseen inaan ciyaar ciyaar idiin abuurnay balaash hadaf la-aan ujeeddo la-aan inaan iska kiin samaynay oo aan laydin soo celinaynin miyaad moodaysa ah, soo celintu marka waa gaaya maxmuuda waxayna kutusaysaa abuurkan ujeeddadiisu waxa weeyaan in la soo celiyo lana abaalmariyo hadday abaalmarin aynan jirin waa ciyaar ciyaar marka dhismaha kownkan oo dhan wuxuu noqonayaa wax cabaduu noqonaya allana waa ka nasahan yahay tabaaraka wa waxaa kaleeto iyadana kutusaysa oo qur-aanku aada ugu deliishada iyadana haddayna soo noolayn jiri lahayn waxaa sinaan lahaa mu'minka daacadiisa noloshiisa daacada rabbi ku dhammaysta iyo faajirka dembiilaha ah ee noloshiisa fasaad iyo macsiyo ku dhammaysta aayahoodu hal midbu wada noqon lahaa allana cadaaladiisa waa ka nasahantahay taa iyada waxaad arkaysaa mu'min saalixa noloshiisa intuu noolaaba ilaahay raalligelintiisa ku dadaalayo faajir noloshiisao dhan inuu wax kharibo wax baabi'iyo alla la dagaalamo mooye aan nolol kalaba lahayn baa jira labadooda haddii la yidhahdo isku qabri bay galeen isku sibay u dhinteen dhulkaana wada cunay saasayna arrintoodii ku dhammaatay ma cadaalad ba ya cadaalad maaha nin walba beertuu beertay waa inuu midhaheedii goosto soo ma <clears throat> nin walba midhihii beertuu beertay waa inuu midhaheeda goosto cadaaladu saas wa midhihii goormaa la goosanayaa daarta alla ugu talagala in lagu goosto wa saas daraaddeed inay timaado wa saas mana taana waase qur-aanku ku tilmaamay am xasiba aladiina ijtarafuu sayi'aati an najcalahum kaladiina aamanuu wacamiluu asaalixaat sawaan maxyaahum wa mamaatuhum maa yaxkumuun ma waxay malaynayaan kuwa dembiyada ku jiraay inaannu iyagiiyo dadkii iimaanka iyo camalka saalixa la yimid isku mid inaanu ka dhigayno oo noloshooduna isku mid noqonayso geeridooduna isku mid noqonayso meel ku wada dhammaanayaan masaasay moodayaan aleelahay siday xukumeeni waa si xun waay haddayba saa la tahay waa xugum aada u xun waay cadaalad darro wa cadaalad darro waay daartani waa daar shaqo nin walba wuxuu shaqaystana waa inuu goosto xagee buu ku goosanaya qatcan adduunyada lama goosanin faajirkiina isagoo ladan buu dhintay waka dhirigsan wax kharibay wax dilay wax baabi'iyey alla la dagaalamay iyo xaqiiba ayuu dhintay mu'minkiina isagoo rafaadsan oo la dilay oo la rafaadiyey oo la dulmiyey buu dhintay ayib ma wax ku dhammaanayaan marka soo cadaalad darro maa waa inay jirto marka maxkamad u kala garsoorayso maxkamadaasina ta'akhara wey marka waa wax la fahmi karo wa sidaasuu marka qur-aanku isugu dayay inuu wax uga dhaadhiciyo bal waxaa la siiyey tusaalayaal fara badan oo qur-aanku wuxuu bixinayaa marar fara badan si uu masaladaa dadka uga qanciyo dad dhintay oo lasoo soo nooleeyey waa marar badan la keenaya suurat lbaqara imisaa ku timi suurat lbaqara keligeeda imise qisoo soo noolayna baa ku timid shan qisaa ku timid soo shan qiso baa ku timid oo dad intoo lasoo nooleeyey arka watson dadkii lasoo nooleeyey soo ma aragtaan se inuu soo noolayntu suuroobi karta rumeeya marka saas macana waa qaababka uu qur-aanku masalada uga dooda ama xujada ugu oga dadka ayay ka mid tahay masaladaasi marka isa saaridda ah waa masale musallama mana inkirsana dadka eh, kutubta samaawiga ah wax ka soo gaadheen ah, waxaa inkirsan dadka ayna kutubtu soo gaadhin eh, iska cawaamtee diin la-aantaabaa inkirsan qaar ka mid a ah. ama dadkii kutubta ilaahay wuxuun ka soo gaadheenoo wuxuun sal ku leh kutub la soo dejiye rasul la soo diray waa rumaysan yihin ah, walow si khaladaba ha u rumaysnaadeen masalan hadda yahuud oo kale waa rumaysan yihin inay akhara jirto nasaarada iyo christianka kale waa rumaysan in aakhara jirto leanna kitaab samaawi ah bay asalkiisa salka ku hayaan oy bedeleen mabaadida marka waa mabaadi mumasallam ah oo ahlu dadka kutubta iyo rususha wuxuun ka soo gaadheen rumaysan yihiin laakiin yaa inkirsan waxaa inkirsan malaaxidada dadka diilaawayaasha cawaamta ah baa inta badan diisan <clears throat> sidoo kaleeto dadka rumaysan sidoo kale sida mu'miniintao kaleeto ahlul iimaanka u rumaysan yihiin yahuud iyo nasaarada uma rumaysan oo nasaaradu maala waxay rumaysan tahay lan yadkhulu ljannata ila man kana huudan aw nasaara nasaarana waxay leedahay janno annagon baa iskale yahuudina waxay la soo taagan tahay janno annagon baa iskale caryaa usoo dhawaan karoo kale waa khuraafo maalmo yar baan ku jiri doonaa bay leeyihin naarta nimanka la yidhahdo muxuu ahay wax yar baan ku jiraynaa ayaam macduudaad kadibna idinkaa nooga dambayn doona dadka nebi maxamed raacsan annagu maalmaan ku jiraynaa laakiin dadka ku waari doonee weligood ku jiri doona waa idinku ammaani wey marka mas'aladii mabda'iyan asalkeedu waa rumaysayn laakiin inxiraaf baa ku dhacay saas way maanaa inxiraaf baa ku dhacay ayib masaladaasi marka sidaas weeye eh, yani wax weyaan waxayna ku imaanaysaa intaan laysa soo saarin waxaa jiri doona laba nafki laba afuufis oo suurka la afuufi doono soo halkaa inama dhihin wadalika xiina yanfuku israafiilu fi suur israafiilku waa malaga u xilsaanan suurka afuufidiis suurkuna waa buun waa qarni waa gees oo kale waay waa makhluuq sidii geeskoo kale u samaysan oo la afuufayo malagu afuufi doono waay marka laba goor baa afuufku dhacayaa nafkhadu waa laba goor nafkha waxaa la yidhahdaa waa nafkhatu lfazac waa afuufista hore oo la argagixi doono oo ay suuxi doonaan khalaa'iqda ilaa man shaa allah waana midda alla tabaaraka watacala fii suurati zumar lagu sheegay wa nufiqa fi suuri fasaciqa man fi samaawaati waman fi lardi ilaa man shaa allah afuufistaa fare way dhici midda dambaa ka dambaysa oo soo noolaynta ah oo aayaddu ay tidhi uma nufika fiihi ukhraa faidaa hum qiyaamun yanduruun marka horeto hore way baabi'in way suuxin way dhammayn mar labaad baa la afuufi markaasay soo kacayaan ah, way soo istaageen qubuurtii bay ka soo kacayaan macna ayib suurka marka kaas waaye waa ilaahay tabaaraka watacala makhluuq ugu talagalay dadkuna kulli wada maqlayaan mid fog iyo mid dhow way wada gaadhi macna sida nabigeenu sheegeen salawaatu rabbi wasalaamu calayh naskigii suurku taqriiban wuxuu uun sugayaa malagu in idan la siiyo wuu diyaar garoobay malagii waa diyaar garoobay afuufi lahaa suurkii adduunka lagu gabagabayn lahaa waxaanu ku cadiyay xadiidka abu saciidin alkhudri radi allahu tacala canhu ardaah oo saxiixa ah wuxuu nebigu uhi sal lay slam kayfa ancamu waqad iltaqama saaxibu alqarni alqarna see baan u nicmaysanoo u raaxaysan isagoo malagii buunka loogu talagalay inuu afuufo oo buunkii afka la galay afku gashaday ilan shay markaa afuufayso ina afku gashato ma afku gashaday waxanaa jabhatahu wejigiisana waa foororiyey yani waxa weye afku kula jira waana fooraraa wa asqaa samcahu dhegtuna waa u taagan tahay muxuu sugayaa yantadiru an yu'mara an yanfuqa fa yanfuq xaggiisuu amar ka sugayaa idan buu sugayaa dhegtaa u taagan in la yidhaahdo afuuf oo markaa uu afuufuu sugayaa diyaargarowgiisii kaloo dhan waa dhammaystay yani waxa weye buunkii afku ugu jiraa waana foorarsaday diyaar waa diyaarsan yahay idan iyo fasax unbuu alla xaggiisa ka sugaa dhegtaa u taagan marka iyadoo xaalkuba halkaa marayo seen u raaxaysan bu nabi sal ma raaxaba ii taalaba adduunan ku raaxaysa miyaaba yaalla meeshaba macnaha markaasaa muslimiintii waxay yidhahdeen wa kayfa naquulu yaa rasuula allah oo rasuulka xaalku hadduu saa u adag yahay seen dhahnaa maxaan idhaahnaa markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam quuluu xasbuna allahu wa nicma alwakiil tawakalnaa cala allahi rabbina saa dhaha bu nabi sal lay slam allah nagu filan isagaana noo wakiil ah isagaanan tala saaranay sidaa dhaha buu nabig sal lay slam yani waa kelimada ruuxa muslimka markay xaaladdu ku cuslaataba xasbiya allah wanicma alwakiil ah. nebi ibraahim baa yidhi markii dabka lagu riday sooma xasbiya allah wanicma alwakiil cid kale ma rabo ilaahay baa garab iyo awa nebi maxamed sal alay wasalam iyo saxaabadiisa markii la yidhi eh, yani waa laydiin kulmay oo laysuukiin tegey waa ka ciidama idan si celin kari baa suukiin tegey iyo iyaguna sidaasoo kale yidhi xasbuna allahu nicma alwakiil marka sidaa dhah buu nabig sal lay slam suurku marka kaas wey labadaas suurba waa jiraan mid laafu midka hore waa waa waa suuxid midka dambena waa soo noolayn mid saddexaad bay culamada qaarkood sheegaan labada suur ee la afuufayo waxaa u dhaxaysa afartan markii kan la afuufo oo la suuxo oo wixii noolaa baaba-aan wax ilaahay ugu talagalay mooye ilaa maa shaa allah afartan kadib ayaa haddana ka labaad dhici doonaa afartankaasaan se ayna caddayn ma afartan sana ma afartan beriba ma afartan biloodba ma cadda xadiidkaas macnaha tilmaamaya bukhaariyo muslim baa soo saaray min xadiidi abi hurayra wuxuu yidhi rasuulku sal lay aslam maa bayna nafkatayni arbacuun labada afuufis waxaa u dhexeeya afartan markaasaa waxay yidhaahdeen arbacuuna yowman abu hureyrow ma afartan beriba markaasaa abu hureyra wuxu uhi abaytu waan diiday diiday arbacuuna shahran ma afartan bilood ba abaytu buui waa diiday arbacuuna sana miya afartan sano miya markaasuu yihi abaytu diiday kulli inaan ka jawaabo ma ogoli bu muxuu ka wadaa bimacnaa cilmigeeda ma hayo waaye mar haddaana cilmiga hayn ma waxaad cilmiga hayn baad ka jawaabi afartan nebigaan ka maqlay buui laakiin afartanku ma bilba ma maalinba ma sanadba kama jawaabi karo waay lanna nebiga kama hayo salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waa afartan duuduuban waay wuxuu yidhi markaa kadib uma yanzilu allahu min asamaai maaan markaa kadib baa ilaahay samada wuxuu ka keenayaa biyo fayanbutuuna kamaa yanbutu lbaqlu markaasay dadkii waxay usoo dhalanayaan sida uu nabaadku usoo dhasho oo kaleeto sida nabaadka usoo nabaadka sooma markuu ka soo baxayo dhulka ka baxayo isagoo isku duugan buu ka soo soo maha oo jilicsan sidaasoo kale dadku qubuurtii ka soo baxayaan mid walba meeshuu ku jiraybuu fud madaxa kala soo boodaya waaba kanba dadkiioo taagtaaganoo waaba dadkii shalay adduunka ku noolaayo intaas sanada aasanaa waa ka nin walba meeshiisu ka soo booday sidii nabaad soo baxay oo kale markaasaa nebigu wuxu urh sal lay slm walaysa min alinsaani shayun yabla ilaa cadmun waaxid shay kastoo ibni aadamka ka mida waa baaba'ayaa oo waa baaliyoobaya oo carradaa cunaysa ilaa hal lafa mooyaane wa huwa cajbu zanab waa daba nacista wa wa minhu yurakabu lkhalqu yowma alqiyaama <clears throat> maalinta qiyaamadana abuurka isagaasaa laga saari doona meesha laga bilaabi doono oo jidka intiisa kale la dul saari doono laga amaamudi doono waa iyada buu nabig ur sal lay waslam buxaari muslim baa xadiiskaas soo saaray sidaas marka ayb wayuxsharu nnaasu yowma alqiyaamati xufaatan curaatan gurlan buhma waxaa munaasaba iyadana inaan tilmaanno suurka maalinta la afuufayo waa maalin jumco ah taariikhda goortay taa lama yaqaan laakiin maalinkaa la garanaya waa maalin jumco ah xadiidkeedana waxaa soo saaray abu daawuud iyo axmed iyo nasaa-i ibnu maaja ibnu xibbaan iyo xaakim min xadiidi aws ibni aws sheekh albaanina waa saxiixiyey wuxuuna leeyahay nebigu sal lay slam ina min afdali ayaamikum yowma aljumuca maalmihiinna waxaa ugu fadli badan maalinta jumcada fiihi khuliqa aadam wafiihi qubida wafiihi nafkatu wafiihi sacka yani maalinkii aadam la abuuray waay maalinkay la qibdooday ee aadam nafta laga qaaday waay afuufista suurka la afuufayo maalinkiisa waay maalinka la suuxi doono waay intuba maalinta jumcaday dhacaysa marka afuufista hore ee sacqigu dhacayana waa jumcada midda dambe ee laysa soo nooleynana waa maalinta jumcada waay maalin ahaanubaa la garanaya laakiin taariikh ahaan laga garanayo sidaas way macnaha ayb wayuxsharu waa lasoo kulmi buu yihi sheekhu annaasu dadkaa lasoo kulminaya yowma alqiyaamati maalinta qiyaamadaa lasoo kulmin doonaa xufaatan waa lasoo shirinaya hal meel baa laisugu keenaya xufaatan ayagoo kabala curaatan oo qaaqaawan gurlan oo buuryaqab ah buhman oon waxba haysanin ah, wax ay wataan uusan jirin fhmiga macnahaasna waa la yidhaahdaa macaani kalena culimadu way ku fasiraan laakiin eh, xadiid baan tilmaami doonaa axmed uu soo saaray oo fasiraya buhmida macnaha meel kalena xagga horena way nagu soo martay sooma ah, buhmidu marka waa laysa macahum shay waxba ma wataan saas man ayb fayaqifuuna markaasay waxay istaagi doonaan markii lasoo shiriyo o laysku keeno fii mowqifi alqiyaamati qiyaamo meeshii la istaagaya bankiisiibay istaagayaan xataa yashfaca ilaa uu shafeeco fiihim dhexdooda nebiyunaa nebigeennu ilaa uu ergeeyo muxammadun ahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh ilaa uu nebigu ergeeyo oo u shafeeco meeshaasaa la isugu keenayaa oo lagu celinaya laisugu soo ururinaya masalada isu keenidii isa soo ururinta ah qur-aanka iyo sunnaduba waa tilmaameen ijmaacuna waa kuwaa ku dureersaday oo qur-aanka aayado badan buu alla ku tilmaamay tabaaraka wa sida aayadda qur-aanka rabbi leeyahay fii suurati alwaaqica qul ina alwaliina walaaakhiriina lamajmucuuna ilaa miiqaati yowmin macluum kuwii hore iyo kuwa dambeba dhammaantood maalin wakti leh oo mawcid leh ayaa loosoo lasoo ururin doonaa laysu keeni doonaa waktigeedaasaa la sugi mooye meeshaasaa laysugu wada imaan doonaa saas way macnaha <clears throat> ayib oo wixii dhulka ka soo baxay iyo wixii kaleba maxsharkaasaa laysugu keenay waxaa kaloo kutusaya xadiidka bukhaari iyo muslim ay soo saareen nebigu wuxu uri sal ly waslam yuxsharu nnaasu yowma alqiyaamati calaa ardin baydaaa cafraa'a dadkaa laysu keeni doonaa maalinta qiyaamada dhul baa laysugu keeni doonaa cad cafraa'a oo muxuu ahaayey muxuu ahaayey aan waxoogaa cadiinkeedu uusan saafi ahayn waxoogaa midab kalea ku yari jira cufrada saasaa la yidhahda maanaa bayaadun laysa binaasic baa la yidhahdaa waa cadiin aan saafi ahayn oo barxan dhul midabkaa leh ayaa dadka laysugu keeni doonaa ka qursati naqiyi buu nabir sal lay aslam yani sidii kibis daqiiq saafia ah laga sameeyey kale daqiiqda ama muxuu ahay burka cad ee saafiga ah ee kibista ama canjeerada ama muxuu ahay burka laga sameeyey ama muxuu ahay rootiga laga sameeyey waa cadya soo ma sidaasoo kaleeto bur saafi ah oo wax barxaya uusan jirin kibis laga sameeyey oo kaleeto mid noocaasoo kalea lagu soo sharinaya bu nab sl l dhul noocaasoo kalea lagu soo sharinaya laysa fiiha calamun liaxad bu nab sl l dhulka noocaasa axad calaamo kule ma jiro axad meel u calaamaysan tahay ma jiro dhulku hadda soo inooma a ah, waan kala naqaanaa oo buurihiisa iyo banaanadiisa iyo eh, mxu ah, waa inoo kala calaamaysan yahay shidadkiisa iyo waa kala naqaanaa laakiin dhulka noocaasa hal ruuxoo calaamad kule ma jiro waa dhul isu wada eg aan taag lahayn aan god lahayn isagoo dhan wada siman dhul noocaasaa laysugu keeni doonaa ah. yowma tubaddalu lardu hayra alardi waalsamaawaat dhulkan waa la bedelayaa kuwa aan isaga ahayn baa lagu bedelaya samaawaadkana waa la bedelaya dhulkaa dambe la bedelaya kii hore aan ahayneen waxba aadan ka garanayn ayaa dadka lagu soo shirinaya marka oo laisugu keeni doonaa macana ayib xaaladda lagu soo shirinayana waa xaaladda xadiidku sheegayo sidii hooyadii uu kaga soo baxay baa la keenaya ruux isagoo ah hooyada markaad ka soo baxaysay waad qaawanayd soo ma xataa calalkii lagugu qaban lahaa maadan wadanin inaad xidhan iskaba dhaaf maadan wadanin waad kabala-ayd soo ma kaba maadan wada qabin buuryo qabna waad ahayd soo ma buuryadi iyo balagti baa kugu taale buuryo qabada buuryo qabnimona waa lagugu keeni markaad soo baxaysay wax alla waxaad lahayd iyo waxaad wadatay midna ma jirin xaaladaasaa lagugu keeni waana macnaha xadiisku tilmaamayo aayadda qur-aankii mid tilmaantay kamaa bada'naa awala khalqin nuciiduhu abuurkii hore sidaanu ku bilownay baan ku soo celinaynaa buu rabbi yidhi tabaaraka wa yani sabtii aad ku dhalatay ood adduunka ku timid adoo abaa lagu soo saari oad imaanaysaa macnaha maxsharka lagu keenaya macnaha ayib xadiidkaasi saxiixaynku ku yaallaa min xadiidi ibni cabbaas oo nebigu wuxu uhi sal ly waslam inakum maxshuuruuna xufaatan curaatan gurla kama bada'na awala khalqin nuciiduhu wa ina awala man yugsa ibraahiimu calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam ruuxa ugu horeeyo maro loo xidhi doono oo la asturi doono waa nebi ibraahim calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam markii qaawanidaa lagu soo wada istaago oo dadku iyagoo qaqaawan ay qubuurta ka soo wada baxaan marada ugu horraysa waxaa lagu asturi doonaa nebi ibraahim waxay yidhaahdaan eh, culimmada qaarkood waxay tilmaamaan ruuxii ugu horreeya ilaahay dartii loo qaawiyey buu ahaa markii dabka lagu ridahay marka wuxuu mutay inuu ilaahay ka dhigo ruuxa ugu horreeya ee mare loo xidhayo saas macnaha caaisha radi allahu tacaala canha wa ardaaha xadiidka bukhaariiyo muslim ay soo saareen markuu nebigu yidhi dadku iyagoo qaaqaawan baa la soo istaajin doonaa waxay tidhi yaa rasuula allah yanduru bacduhum ilaa bacdin soo dadku isdaawan maayaan baa qaawan oo raggii baa qaawan oo meel baa la wada taagtaagan yahay soo laysdaawan maayo o laysfiirsan maayo rasuul ilaahay ow ha markaasaa nebigu wuxu uhi sal alla alay wasalam almru acdam min an yahumahum dalika buu nabig sal lay wasalam arrintaasi inay murgiso oo ay ku mashquulaanba arrintu waa ka weyn tahay buu nabig sal lay wasalam ruuxu goormuu wax daawadaa waa markuu ladan yahay soo maa ya markuu ladan yahay oo ruuxu uu degan yahay oo laftiisa uusan u baqaynin oo khatar ayn haysanino bay indhihiisu kanshahayaan soo ma laakiin haddii laysgalo xataa indhahagu u kansha ma helahayaan laa qadar allah laakiin maanta hadda masalan meeshan dhexdeena hadduu qarax yar bug ka dhaho nin sifayn kara inuguma jiro say wax u dhaceen inta badbaaday xataa banaanka u cararta waxun baa qarxayay bay dhahayaan war maxaad arkayseen maxaa la arkay marka il waxay wax daawataa sideedaba markay xaaladaydu caadi tahay caaisha marka wuxuu yihi nabigu sal lla alay slam nin walba tiisaa mashquulisay likulli imri'in minhum yowmaidin sha'nun yugniihi ruux walba maalinkaa wax ku filan baa haysa Ah, mushkilo ku filan oo deeqdaa haysato buu nabigu ui salawatu rabbi waslamu caleyh marka ayadana way sugan tahay nusuustaasi ku sugan tahay masalada buhmiga inoo soo hadhay curaatan gurlan buhman buhmidaasi tafsiirkeedu wuxuu ku yimi xadiid cabdillahi bni unays oo axmed uu soo saaray biisnaadin xasan wuxuu nebigu sal lay slam yuxsharu nnaasu yowma alqiyaamati curaatan gurlan buhma qulnaa wamaa buhman ah, saxaabadu waxay weydiiyeen buhmigu muxuu yahay rasuul ilahi markaasuu nabigu wuxu uhi sal lay slam laysa macahum shay ah, wax alla wax la jirankooda ah oo ay wataani ma jiro buhmiga macnahaasa marka lagu fasira aslulbuhmiga mugdi madowga waa la yidhahdaa buhmiga madowga waa la yidhahdaa buhmiga waxaa kaloo la yidhahdaa in hadalka uu gabo bahiimada ma hadasho buhmiga waxaa la yidhahdaa markaan la hadli uusan shaygu hadli karin waxaa la yidhahdaa bahiim baa la yidhahdaa laakiin hadda meeshan xadiidka fasiro waxaa laga wadaa waxba ma wataan wax alla waxay adduunkii ka wataani ma jiro ayb fayaqifuuna fii mawqifi alqiyaamati xataa yashfaca fiihim nabiyuna muxamed sal alay wasalam ilaa uu nebigu u shafeeco maxsharkaasaa la isugu keenayaa ardulmaxsharkana saan soo tilmaanay axaadiistuna sheegtay ardulmaxsharku waa shaam ardu shaam baa ardulmaxshar ah meesha dadka laisugu keeni doono laysugu imaan doono meeshaa iyadaa wey macnaha meeshaasi markii laysugu yimaado wakti dheer baa la taagnaan doonaa waktigaasi qur'aanku laba tiraba waa ku sheegay kun sano waa ku sheegay wa ina yowman cinda rabbika ka alfi sanatin mima tacudduun ah, meesha taagnideeda aayadi waxay ku sheegtay inay tahay kun sano aayad kalena waxay ku sheegtay konton kun oo sano suurat lmacaarij tacruju almalaa'ikatu wاlruuxu ilayhi fii yowmin kaana miqdaaruhu khamsiina alfa sana konton kun oo sanay ku sheegtay aayaddaasina ayb marka culimmadu waxay ku jamciyaan oo ay isugu geeyaan eh, siday badankood qabaan eh, taqriiban meelaha la istaagi doono qiyaamada waa konton meelood konton goobood baa la istaagi doonaa kontonkaa goobood mid walba waxaa la taagnaan doonaa kun sano aayadda marka tidhi yacni ka alfi sanatin mima tacuduun waxay tilmaamaysaa goob ka mida goobihii aayadda tidhi konton kun oo sano cabirtayna goobihii oo dhan oo laysku daray muddadii la taagnaanayay bay sheegtay saas macana marka ma wax saalan baa konton kun oo sano adduunkana intuu dhisan yahay hadda konton kun oo sano ma dhanna ma wakti aada u dheer waayo laakiin aataar baa soo aroortay in ilaahay tabaaraka wa tacaala ruuxa mu'minkaee saalixa ah muddadaa dheer ilaahay waa u fududaynaya gaalada iyo munaafiqiinta iyo dadka xunxun ayaa muddada ku ku adkaan doontaa o dhib badan ka qabsan doonaa sidaas way macnaha laakiin dadka mu'miniinta alla waa u fududayn doona haddana meel la taagan yahay waa meel coliidhi ah oo kadeed haddana qoraxdiibaa madaxa saaran haddii xataa muxuu ahaayey eh, sida adduunyadao kaleeto geedo la harhsada iyo iska tamashlayn iyo xun oo cago iska yaro seexo oo hadday ahaan lahayd wayba yaro koonaan lahay wixii ma jiro ah, wixii ma jiro meeshu waxa weeyaan waa waa kadib ilaahay tabaaraka watacala hana badbaadiye isla meeshaa lafteeda dad baa jira eh, muxuu ahaye carshiga rabbi harsan doona oo iyagu aan kadeedkaa iyo dhibkaa ka qaybgelayn intaa carshiga la taagan yahay banka la taagan yahay lagu kadeedan yahay dad baa iyagu carshiga hoostiisa iska harsanayo eh, waxanba aanba dhibkanba ka warhaynin ayb waa toddobadii nebigu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh <clears throat> xadiidkii kii saxiix ku yimi wayuxaasibuhum allahu alla wuu xisaabin buu yihi tabaaraka wa tacaala tabaaraka yani khayrkiisu baday wa tacaalaa sarreeye alla wuu xisaabinayaa addoommadiisa yacni markuu nebigu sal lla alay wasalam uu shafeecayaa shafaacadaasi wuxuu ka wadaa eh, shafaacatu alcudmaa nebiga sal lla alay wasalam eh, shafaacadiisa eh, dhowr shafaacuu leeyahy shafeecooyinka kale waa lala wadaagaa oo ambiyada kale iyo malaa'igta iyo mu'miniinta iyo shafeecooyinka kale way la wadaagaa laakiin hal shafaacaad jirto isaga khaas u ah maxay tahay taasi waxa weeyaan markii khalaa'iqdu muddo dheer ay taagnaadaan banka qiyaamada oo lagu rafaado oo lagu dhibaatoodo ayay tashanayaan markaasa waxay leeyihin waryaan ilaahay u dirsanaayo erge ah sidan kuma jiri karnee alle aan erge u dirsanno in meeshan laynagu kala dhaqaajiyo bal xisaab layna kala xisaabiyo nin walba meeshiisii hala geeyo laakiin bal kadeedkan inaan ka baxno markaasaa waxay u tegayaan ambiyadiibay u tegayaan ergay u dirsanayaan aadam bay u tegayaan nebi aadam calayhi calaa nabiyina asalaatu wasalaam wuu ka cudur daaranaya wuxuu leeyahay rabbigay maanta wuxuu cadhaysan yahay cadho uusan weliga cadhoonin hortiisa ma tegi karo jannadu i geeyey geed buu yidhi iska jir geedkii baan cunay weji aan rabbi maanta ku hor tago iguma yaallu leeyahy ee bal u taga ee nuux u taga nebi nuux bay u tegayaan nebi nuuxna waa ka cudur daaranaya alla ma hortagi kuri leh maanta ibraahim bay u tegayaan waa cudur daaranayaa isaguna cudur daaranayaa nuux wuxuu ku cudur daaranayaa hal baryaan lahaayo baryadii iyadaahayna qoomkaygii baan u isticmaaloon ku baabi'iyey qowmkayga ilaahay inuu iga qabto markay duqyaankii kibirka sameeyeen baan u isticmaalayo iyadiina ilahay baa iga aqbalo waa baabi'ey marka ilahay ma horteegi karo ibraahim bay u tegayaan nebi ibraahim caleyh wacala nabiyina wasalaatu wasalaam khaliil raxmaan waxay leeyihiin adaa khaliilka ilaahay ah ilaahay noogu tag nebi ibraahim isaguna waa cudur daaranaya wuxuu ku cudur daaranayaa saddex beenood baan sheegay buuri saas daraaddeed ilahay ma horteegi karo maanta saddexda beenood waa beeno cad ma ahayna laakiin saddexduba saddexdii macaariid bay ahayd ama yani waxa weyaan wax uun shareecadu ogashahay buu ahaa laakiin isaga maqaamkiisa wuxuu ku tirinayaa waxaan munaasib u ahayn inay eh. ahayd midi waxay ahayd markii eh, reerka laga qabsaday isagoo socoto ah oo ninkii boqorka ahay reerkiisa maagay uu ku yidhi waa walaashay waa walaashay dabcan walaashi bay lakin walaashi xagga diinta ahayd eh, soo ma ah. midda labaadna waxay ahayd markuu asnaamta jejabiyey oo yidhaahdeen war maadaa asnaamtanada jijabiyey waa kii yidhi bal facalahu kabiiruhum hada fas'aluuhum in kaanuu yantiquun odaygan ugu weyn baa intuu ku xanaaqay inta kale jejabiyey ah, bal weydiiya hadday hadli karaan ah, iyadana saas ah midda saddexaadna waxay ahayd markay yidhaahdeen kaalayna raac oo muxuu ahaaye xaflad bay lahaayeenoo waa kuwii banaanka u baxayay mogta kaalayna raac oo bannaanka noo raac bay yidhahdeen markaasuu wuxuu yidhi innii saqiim warnimayo ah, fahmo ma hayo waan yaro fahmo darra idinma raaci karo kuuri ah, waan fahmo ma hayo markuu le waan yaro jiranahay wuxuu u marmarsoonahayaa markay baxaan oo ay damaanshaadka aadaan inuu u dabamaro asnaamtuu rabaa marka waan yaro jiranahay idinma raaci kara iska baxa buu ku yidhi markaas laba saddex beenood baan sheegay oo ilaahay maanta ma hortegi karo nebi muuse u imaanaya nebi muuse markay u tagaan isagana waa cudur daaranaya muxuu ku cudurdaaranaya mataqaana naf aan la ii idmin inaan dilo baan dilay buu leeyahy waa qisadii qibdhiga soo garamaysaan fii suurati alqasas ah, ninkii uu dilay naf aan alla ii idmin oo gaalba ha ahaado laakiin alloon ii idmin baan dilay ninkuu feerhka ku dilay waay marka ilahay maanta ma hortegi karo ah, ciisa u tagu leey ciisa u imaanaya nebi ciisena waa cudur daaranaya nebi maxamed bay akhiiran arrintu ku soo dhammaanaysa markaa wey markuu nebigu leh sal lay slam waa tayri waa kacaya wuxuu tegayaa carshiga hoostiisa sujuud buu la dhacayaa ilaahay wuxuu u furayaa maxaamid iyo eh, wax uu ku mahadiyo ku ammaano aad u fara badan buu u furayaa markaasaa waxaa la leeya moxamedow madaxa kor u qaad weydiiso waa lagu siin shafeec ergadaada waa la aqbali markaasuu allah tabaaraka wa u weydiinaya khalaa'iqdan inuu meesha ka dareeriyo xisaabtu markaasay bilaabanaysaa marka xisaabtu waxay bilaabanaysaa markuu nebigu shafeeco shafaacadaasi marka yaa ka faa'iidaysanaya khalaa'iqda oo dhan baa ka faa'iidaysanaya soo ma marka waa shafaacada la yidhaahdo ashafaaca alcudmaa baa la yidhahdaa cid kaleoo maqaamkaa istaagi kartana ma jirto waana maqaamka maxmuudka awa ah wabacathu maqaaman maxmuudan markaan leenahay maqaam ay khalaa'iqdao dhan ku mahadin doonto waay cid kaloo uu loogu talagalayna ma jiro nebiga keliya iskale salawatu rabbi waslamu caleyh ayib marka markaa kadib ay marka xisaabtu bilaabanaysaa wayuxaasibuhum allah allah marka xisaabinaya tabaaraka wa oo addoommada acmaashoodii buu xisaabinayaa xasanaadkiina ninkii xasanaad lahaana xasanaadkiisaa la siin sayi-aadkii baa la xisaabin saas way macana haddii uu kaafir yahay gaal uu yahay oo xasanaad la xisaabiyaba uusan lahayn ilan xasanaadka waxa weye sayi-aadki iyo xasanaadka la isu fiirinaya wixii baa macnaha la dabagelaya ayib gaalka isaga dembiyadiisii baa la qirsiinaya kiraal baa laga qaadaya waxaa la leeya wardumbigaa ma gashay ha kaana ma gashay ha kaana ma gashay ha markii la qiirsiiyo ayaa naarta loo kaxaynaya xisaabtiisu waa taa xisaabtiisa isaga waa taas wey macanaa ayib mu'miniinta waxaa ka mid ah dad geli doona jannada xisaab la'aan aan xisaabna maraynin cadaabna maraynin oo ilaahay ba uu xisaabtaba ka cafinaya jira nu aan loo dhahayn siday u yaacahayaanun jannada geli doona ayaa ku jira xadiidka cimraan bn xusayn bay ku yimaadeen oo nebigu uri sal lay slam yadkhulu ljannata min ummatii sabcuuna alfan bikayri xisaab toddobaatan kun oo ummadayda ka mid ah jannada geli doona xisaab la'aan ah, markaasaa waxaan idhi bu yidhi yaa rasuula allah waa kuwee markii hore saxaabadu ninba meel buu ku dhuftay markii dambe nebigu soo noqdayna waxay yidhahdeen rasul noo sheeg toddobaatanka ayay yihiin markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam hum aladiina laa yastarquuna ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون وذلك آن دلبنين إن لغطفوا ولا قرآن ولا أذكار كالي أغطف مرده إلا أبو ثلاث أرتاح سوى هدو اسكطف يماشي دول لكن كالي هلا قرآن صار ميدا ويبنانتا هدو كالي قرآن صار قرآن هلا يغطف ويبنانتا لكن يا كافي عن وحكافي عن إنك إلا إسكطف لسارتي oo hebelow igu tufka aan u baahaninba ayib marka tufmo ma dalbaan ayib waa midda labaadee walaa yatatayaruuna khalqiga ilaahay wax ka mida ma baasaystaan arbaca bil u dambaysa iyo dawacaa meeshan ka booday iyo durwaabaa habeen soo galay iyo baashii la dhihi jiray muxuu ahay gumays baa ciday iyo waxaasi kuma mashquulaan khalqiga ilaahay wax saancad la ah ama qumay ah ama ay baasaystaan kuma jiro lanna baaskana ilaahay buu ka yimaadaa soo ma ha khayr iyo sharba ilahay baa gacanta ku haya mabdaasay ku qanactay khalqigu waxa ma hayo qodobka labaadi walaa yaktawuuna isma gubaan dabka uma isticmaalaan daawo ahaan way bannaan tahay in dabka daawo loo isticmaalo laakiin waa goorma waa markii daawooyinka kale oo dhan laga quusto dabka waa la isticmaali karaa laakiin hadduu ruuxu ka kaaftoomo yidhahdo ilahay baan iska tala saaranaya dab iga daaya wuu ka fiican yahay isma gubaan wa calaa rabbihim yatawakkaluuna rabbigood bay tala saartaan hooyaa geli doona talow intaynan meesha fadhida waxaan u malaynayaa allahu aclam intaa uun marnay wakaalayaha laygu tufa iyo baasaysigaa laga yaabo dad badan inay ka nabadgalaan laakiin muxuu ahaaye isdaaweyn iyo isgubid iyo wa waa iskatif hawlaheenayba ka mid tahay hawlaheenna yawmiga soo ma marka waa dad khaas nabigeenna waxaa ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu caleyh alle wuxuu weydiistay allow toddobaatan kun ummadayda waa igu yartay ii siyaadi soo ma markaasaa halkii ruuxba kun kale loogu daray waa meeqa milyan marka dad aada u fara badan a laakiin ummadda dee aada u badan ayib ilahay tabaaraka watacala hanugu daro waxaa ka mid a ah sidoo kaleeto ummadda nebiga sal alay waslam dad la xisaabin doono xisaab yar qolada xisaabta la xisaabin doonaa laba qaybood ah dadna xisaabtaa lagu adkayn doonaa dadna xisaab fudud baa la xisaabin doonaa qoladan loo fududayn doono waa qolada alla yidhi tabaaraka wa tacaala faama man uutiya kitaabahu biyamiinihi fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiira wayanqalibu ilaa ahlihi masruuraa ruuxii kitaabkiisa midigta laga siiyo xisaab fudud baa la xisaabin doonaa ehelkiisuuna u noqon doonaa waa guryihiisa iyo xaasaskiisa xurulcinti yuu u noqon doonaa isagoo farxsan isagoo la farax geli ayib caaisha nabiga weydiisay salawaatu rabbi wasalaamu calayh rasuulkaa wuxuu yidhi xadiiu caaisha laysa axadu yunaaqashu alxisaabu yowma alqiyaamati ilaa cudib ah, ruux xisaabta lagu adkayn ma jiro maalinta qiyaamada ilaa waa la cadaabay markaasaa waxay tihi rasuulu ilahi soo ilahay qur-aanka ku sheegay fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiiran ah, markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay sl caaishoy taasi xisaab ma ahee cardi baa la yidhaha cardi bandhig ah, waa cardu alacmaal min gayri munaaqasha adoon lagugu adkaynin oon lagula findhi oon qodob qodob aan lagula dul istaagin ayaa camalkaagii laguu soo bandhigayaa waxaa lagu leeyahay ma gashay kaas weliba marka sidaa lagula xisaabtamayo waa lagu asturayaa indhaha lagaa qarinaya meel gooniya ah, laguma ceebaynayo laguma fadeexaynayo meel asturaa ah lagu gelinayaa rabbi tabaaraka wa tacala marka wuxuu ku soo hordhigayaa acmaashii aada gashay khaladaadka aad gashay addoonkaygii oo khaladkan ma gashay maalin hebla meel hebla alla rabbi oo haa kanna ma gashay haa kanna ma gashay haa addoonkii markii wixii oo dhan uu arko oo is yidhahdo wallahi maanta waa kuu dhammaatay naar unbaa laguu sii wada halaagsanta ayaa rabbi wuxuu leeyahy tabaaraka wa adduunkana anaa kaa asturay haddana waan kuu dhaafay kac jannada aad baa la marka xisaabta fudud ee cardiga ah ee aayaddu ay tilmaantay fa sawfa yuxaasabu xisaaban yasiiran waa bandhiggaas waay laakiin man nuuqisha alxisaabu cudib ruuxii xisaabta lala findhicilo oo in yar in yar loo dul istaago kaasi waa la cadaabay shaki male kaasi maba baxsan karaba in xisaab sanad aada cimrigaaga xisaabtiisa ka baxsada iskaba dhaafe maalin baadan xisaabteeda ka baxsan karti soo ma hal maalina maanta inta tagtay soo casar hadda ma joogo intii waaguu ka baryey wixii aad ku kacday waxaad sama dii lagula xisaabtamo kama baxsan karti waxaad umalaysaa marka waxa weye cimri dhan ma sahlan marka allah tabaaraka watacala saamixidiisa un weye marka saasay kale tahay xisaabta dad lagu adkayn iyo dad loo fududayn baa jira ayib oo xadiidka macnaha tilmaamaya xadiidka bukhaariyo muslim ay soo saareen way xadiidu safwan ibnu muxriz almaazini wuxuu leeyahay anigoo socda cabdullaahi ibnu cumar la socda oo gacanta haysta ayaa nin baa noosoo nagu soo baxay buui markaasaa wuxuu ihi bu ihi seed nebiga uga maqashay fi najwa faqidda wada hadalka khaaska ah ee faqa ah ee xasaawahe aan cid kale ogeyn maxaad arrintaa ka maqashay buui markaasu wuxu rasuulkaan maqlay sal lay slam oo dhahaya ina allaha yudni lmu'mina fayadcu calayhi kanafahu wayasturuh allah mu'minkuu soo dhowaynayaa markaasuu wuxuu korkiisa dhigaya oo saaraya asturkiisaoo markaasuu asturaya dadkii wixii kaloo dhan baa laga asturaya markaasaa rabbi wuxuu ku leeyahay atacrifu danba haada dembigan ma garanaysaa atacrifu danba haada kan ma garan markaasaa wuxuu leeyahay nacam ay rabbi haa rabbiyow waan gartay anaa galay xataa idaa qararahu bidunuubihi dunuubtiisa markuu qirsiiyo oo ogolaysiiyo wa ra'aa fii nafsihi annahu halaka isuna arko inuu halaagsamay oy u dhammaatay natiijadu inay sidaa tahay uu ku qanco ayaa rabbi wuxuu leeyahy tabaaraka wa tacaala satartuhaa calayka fi dunya waana akfiruhaa laka alyowm adduunkan anaa kaa asturay oo imise ceebood baa inoo asturan sooma haddii ceebaheenna aan gelayno kulli laynala ogyahay soo khalaa'iqdu bay nagama cararteen a mid walba ruux walba isagaa goorisu laakiin ruux walba wax dhan jawaano dhan baa u asturan oo ilahay u asturay tabaaraka wa tacala sooma anaa adduunkana kaa askuro kuma fadeexaynin haddana anaa kuu dhaafay buu rabbi ilahi tabaaraka wa tacaala fa yucطaa kitaabu xasanaatihi markaasaa kitaabkii xasanaadkiisuu ku qornaayeen baa la siinaya kan kaadaamine kackaco jannada aad baa leda macana amaa gaalka iyo munaafiqa ruuxii xumaa oo khayrlaawo ahaa marka la xisaabinayo la asturi maayo khalaa'iqda hortooda isagoo taagan baa la fadeexaynaya markaasaa waxaa laleeyahy fa yaquulu lashhaadu haaulaa'i aladiina kadabuu calaa rabbihim alaa lacnat ullahi cala aldaalimiin markii la arko inta lala xisaabtamo fadeexoobo ayaa marka waxay leeyihiin markhaatiyadii baa waxay dhahayaan kuwaasi waa kuwii rabbi korkiisa been ku sheegay wa lacnadu ha ahaato rabbi lacnadiisu aalimiinta korkooda ha ahaato kuwa waa la fadeexaynaya marka sidaa wey marka marka xisaabtu saasay u dhacaysaa addoon kasta gooni baa loola xisaabtami wuxuu la yimid ayib oo mu'minkana waxaa laysu miisaamaya layska rabdhigayaa xumaantiisa iyo wanaaggiisa gaalkana iyo munaafiqana waxoodii unbaa la tusaya kadibna waa loo cadaabaya ayib wayunsabu waa la oogi buu sheekhu yidhi almawaasiinu miisaanyaalkiibaa la oogayaa waa la taagayaa waay wayunsharu waxaa la fidinayaa addawaawiinu diiwaanadii baa la fidinaya oo la kala fidinaya la kala saaraya wa tatadaayaru waxaa duulaysa oo soo baxaysa saxaa'ifu alacmaali acmaashii la samaynayey waraaqihii ay ku qornaayeen ayaa duulayo ilal aymaani dhanka midigyaalka ah waashamaa'ili iyo dhanka bidixyaalka bay u kala duulayaan ah, fa amaa man uutiya tani waxa weeye laba mas'aluu ka hadlayo maalinta qiyaamada in miisaanadii la taagayo acmaashii iyo dadka lagu miisaami lahaa masaladaa miisaanku way inoo soo socotaa oo iyadoo faahfaahsan buu sheekhu keeni doonaa faqrada tan ku xigtuu ku keeni doonaa waalmiisaanu lahu kifataani walisaanu tuusanu bihi alacmaal buu ina dhihi doonaa meeshaasaan ku faahfaahin doonaa laakiin mabda'iyan miisaanku inuu jiro waxaa kaleeto uu sheegay in la soo saari doono oo la fidin doono oo la furi doono diiwaanadii dadka laga soo diyaariyey ah, innaa kunnaa nastansikhu maa kuntum tacmaluun soo ma waxaan samayn oo dhan waa la qorhayaa waxaan samaynayno dhan maa yalfidu min qawlin ilaa ladayhi raqiibun catiid mid ilaalinayo oo diyaar ah oon shaqal kalaba lahayn baa meesha jooga kuwaasi waxay kaa qorayaan waxa aad samaynayso dhan waxaad ku kacayso dhan wixii oo diyaarsan baa marka lagu dhiibaya markaasaa waxaa lagu leeyahay iqra' kitaabaka kafaa binafsika alyawma kafaa binafsika alyawma calayka xasiibaa saasaa lagu leehay kitaabkaaga akhrisaa lagule waraaqdaada iyo diiwaankaaga akhriso maanta adigaa xisaabiye isugu filan adaa isxisaabinay dabcan waad isxisaabin haddaabaad akhridaba wixii meesha ku yaalay waxaa ku soo baxaysa meeshaad u socoto ah, meeshaad u socoto iyo meeshaad ku dambayn doonto banaankayba taallaaba haddaaba diiwaanka akhrisataba marka adaaba xisaabiye isugu filan baa lagule akhriso un sidaas weyaan marka suxufta iyo waraaqaha marka laysu dhiibayo ayaa qaarna dadka midigta looga dhiibayaa waa dadka mu'miniinta ee hagaagsan ee saalixiinta ah dadka xun ee gaalada iyo munaafiqiinta iyana waxaa looga dhiibayaa bidixdaa looga dhiibaya macnaha way macnuhu ka wado watatadaayaru saxaa'ifu alacmaali ila alaymaani waashamaa'il qaar dhanka bidigtaa bay aadayaan qaarna dhanka bidixdaa bay aadayaan oo dadka looga kala dhiibaya macnaha markaasuu aayaddii qur-aanka inoo keenay rabbi wuxuu ihi tabaaraka watacaala fa amaa man uutiya ruuxii la siiyey kitaabahu kitaabkiisa diiwaankii camalkiisu qora ya ya casharaa ka horeeya laakiin saasuu noogu noogu qoray faama man uutiya ruuxii la siiyo kitaabahu kitaabkiisii la siiyo riboodkii laga soo diyaariyey biyamiinihi dhankiisa midigta laga siiyo biyamiinihi midigtiisa laga siiyo fa sawfa yuxaasabu kaa waa la xisaabin doonaa xisaaban xisaab yasiiran oo fudud saan hadda soo dilmaanay oo bandhiga ahayd wayanqalibu wuu noqon doonaa ilaa ahlihi ehelkiisiibuu u gadoomi ehelkee wey ma kuwii adduunyada maya ehelkiisii jannada waay Ah. ehelkiisuu u gadoomaya masruuran xaaluya mid la farax geliyey isagoo aada u faraxsan oo macnaha haa umuqra'uu kitaabiya buu leey haa umuqra'uu kitaabiya warkaalaya kitaabkayga ilaa akriya ah, farxu markuu kaa bato warkaalaya ilaa arkaay buu leey ah, farax aada buu u faraxsan yahy marka ayb wa amaa man uutiya ruuxiisa la siiya kitaabahu kitaabkiisa waraa'a dahrihi dhabarkiisa gadaashiisa laga siiyo fasawfa yadcuu wuxuu u yeedhan doonaa subuuran halaag hoogayoo ba'yoo halaagsamayay buu ku dhawaaqi doonaa wayaslaa wuxuuna geli doonaa oo ku guban doonaa saciiran naar huraysa saas wey macnaha marka labadaasa weeye midka hore marka midigtaa laga siiyey soomaali kan kalena xaggee laga siiyey dhanka dambaa laga siiyey aayad kalaa waxay tidhi wa amaa man uutiya kitaabahu bishimaalihi ha bidixda looga dhiibo fa yaquulu yaa laytanii lam uuta kitaabiya marka bidixdan in looga dhiibayana qur-aanku waa sheegay dhabarka gadaashiisa in looga dhiibayana waa sheegay culimmadu marka qaar waxay leeyihiin inta gacantiisa la jebiyo oo gadaal la mariyo ayaa bidixda iyo gacanta bidixdabaa gadaal la marinaya markaasaa looga dhiibayaa xaggii dambena way tahay gacantii bidixdana way tahay qaar waxay leeyihiin ma ahee gacanta bidixda inta la fujiyo yaa xagga dambe loo jeedinaya ilan gacmuhu xagga hore hadda ujeedaan soo ma bidixdiisa inta la fujiyaa gadaal iyo dhabarka loo jeedinaya markaasaa looga dhiibaya waa calaamad marka astaan kutusaysa way inuu ahlu yahay astaan iska cad waa kan midigta looga dhiibayna waa astaan cad inuu ahlu janno yahay sidaas wey suxufta saasaa loogu kala dhiibaya marka ayb watunsabu waa la taagayaa almawaasiinu miisaanyaalkii baa la taagayaa watunsaru waa la furayaa oo waa la fidinayaa addawaawiinu diiwaanyaalkii ayb wa tatadaayaru waxaa kala diibaysa oo kala duulaysa saxaa'ifu alacmaali acmaashii la samaynayay waraaqihii ay ku qornayd ila alaymaani dhanka midigyada ah u kala duuli washamaaili iyo dhanka bidixyada ah yani dadka qaarna bidix bay ka mari oo bidix baa looga dhigi qaarna midig aayadaasu marka keenay oo daliilu ah iyo aayado kale taba wlmiisaanu miisaankiibuu sheeku yidhi lahu waxaa u sugnaaday kifataani laba kafadood kifataani laba kafadood buu usugnaaa yuu leeyahy wlmiisaanu miisaankii lahu waxaa u sugnaaday kifataani laba kafadood walisaanun iyo carab tuusanu oo lagu miisaami bihi isaga alacmaalu camalyaalka lagu miisaamayo miisaankan haddaan isticmaaleen innaga wax ku miisaamano soo laba kafadood iyo carab ma leh kaasoo kale waay marka carabka waxaa la yidhaahdaa waa waa waa birta yarta ah ee labada kafadood dhexdooda ku beegan ayaa carabka la yidhaahdaa oo tilmaamaysa nuqdada dhexdhexaadkaee udhaxaysa labadooda bay tilmaamaysaa macna taasaa marka carabka la yidhahda macna ayib waxaa la yidhi lisaan lisaan lmiisaan baa la yidhahda ayib marka miisaankaasaa la keenayaa isagoo labadiisii kafadood wata carabkiina wata acmaashii baa lagu miisaamaya allah wuxuu yidhi tabaaraka watacala isagoo arrintaa tilmaamaya faammaa man saqulat ruuxii ay cuslaato faman saqulat deh faman saqulat ruuxay cuslaato mawaasiinuhu miisaanyaalkiisu oo wanaagsan waaye miisaanyaalka wanaagsan ee saalixa ee daacada ah ruuxay cuslaato oo ay ka cuslaato ka rajaxanto weye tii xumay fa ulaa'ika kuwaasi hum iyagaa almuflixuuna kuwa liibaanay ah janno rido iyo naxariis rabbi waman khafat ruuxii ay fududaato mawaasiinuhu miisaanyaalkiisu fududaadaan markii laysu miisaamay macsiyadiisii baa rajaxantoo waxaa fududaaday khayrkiisii baa yaraaday fa ulaa'ika kuwaasi aladiina kuwii weye khasiruu khasaaray anfusahum nafafyaalkoodii bay khasaareen way khasaariyeen lama dhaho khasiruu waa ficil hulaasi awaa marka yani wuu khasaariyey looma laqmeeyo wuu khasaaray wey naftiisiibuu khasaaray waxaad khasaarta maxaa ugu weyn soo naftaad uma weyn khasiruu waxay khasaareen marka anfusahum nafafyaalkooday khasaareen fii jahannamo jahannamo dhexdoodayna ahaadeen khaaliduuna kuwa ku waaraya ama fii jahannamo xaalay ahaadeen jahannamo dhexday khaaliduuna kuwa ku waaraya yihiin saas way macnaha marka mawaasiintii ayaa cuslaatay wey qolana miisaankoodii baa khafiifay aayad kale rabbi tabaaraka wa tacala waa ka ku yidhi wanadacu lmawaasiina alqisطa liyowmi alqiyaama miisaanyaalka cadaaladdaabaa maalinta qiyaamada la dhigi doonaa falaa tudlamu nafsun shay-a nafna laga nusqaamin maayo lagana dhimi maayo waxay la timid wain kaana mihqaala xabbatin min khardal shay jira ka ugu yarba ha ahaado ataynaa biha wakafaa binaa xaasibiin barbir tabaaraka wa tacala xataa waxa ugu yar oo addoonku sameeyey waa keenaynaa intuu dooni ha dhanaado miaala dar min ard laba dhammaad ayb miaalu dar waa waxa ugu yar wax jira wax ugu yar miisaanku marka waa xaq kitaabkaa ku tusay sunnada nebigaa ku tusay ijmaacuna waa ku tusay inuu miisaankaasi jiri doono la ismiisaami doono waxaa ka mid a ah maalan xadiidka ku soo aroortay xadiidka bukhaari iyo muslim ay soo saareen min xadiidki abi hurayra xadiidka saxiix albukhaariga ugu dambeeya kelimataani khafiifataani cala alnisaan haqiilataani fi lmiisaan xabiibataani ila alraxmaan subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim laba kelimo carabka waa ku fudud yihiin miisaankana waa ku culus yihiin alla xaggiisana waa loo kalgacayl badan yaho wuu jecel yahay waa subxaana allahi wabixamdihi iyo subxaana allahi alcadiim marka miisaan inuu jira ayuu kutusayaa salafkuna waa ku ijmaaceen waa miisaan xaqiiqi a ah marka dadka qaarkood baa inkiray firaqda qaarkood ayaa inkiray sida nimanka la yidhahdo muctasilada iyo eh, kitaabka iyo xisaabta wax badan bay inkireen lakin waa miisaan xaqiiqiya cala araajix oo xasan albasri eh, aar saxiixa ka sugan oo uu leeyahay lahu lisaanun wa kifataan carab buu leeyahay iyo laba kafadood ayb miisaankaasi marka waa miisaan aada u ballaarhan sifadiisa waxaa ku yimid ahar mawquuf mar ah marna xadiis oo marfuuca ah oo uu soo saaray xaakim fi lmustadrak kadalika ajuri shariicu ku keenay salmaan alfarisi baa laga warinaya wuxuu leeyahay yuudacu siraatu yowma alqiyaama ah, siraadka jidka la marayaa la dhigi doonaa walahu xaddun ka xaddi lmuusa sida mindida afkeedoo kaleu leeyahay siraadka la gudbi doono wuxuu yidhi wa yuudacu lmiisaanu miisaankana isagana waa la soo dhigi doonaa walow wudicat fii kifatihi asamaawaatu waalardu wamaa fiihinna lawasicahunna ah, haddii kafadda labada kafadood mid ka mid a ah, samaawaadka iyo dhulalkoo wada jira la saaro waa deeqi karaa hal kafad ah oo kafadihiisa ka mid a ah. samaawaadka iyo dhulalkao dhan isugu yahay hal kafad baa qaadi karta intee leegaya marka su-aal ma weyn ah, ajaaib makhluuqaat ilahi buu ka mid ayib wuxuu yidhi fataqulu lmalaa'ikatu rabbanaa liman tazinu bihada malaa'igtu markay aragto waxay rabbi ow oo miisaanka intan la eg yaad ku miisaami doontaa ood ugu tala gashay markaasaa rabbi wuxuu leeyahay liman shi'tu min khalqihi ciddaan doonoo khalqigay ka midaan ugu talagalan ku miisaami doonaa markaasaa waxay dhahayaan malaa'igtu rabbanaa maa cabadnaaka xaqa cibaadatika rabbiganow maanaan kuu caabudin cibaadadii aada mudnayd ee xaq ahayd maanaan ku caabudin waa malaa'igtii wey macana saasay dhahayn xadiiskaasi marka isagana xadiis waxa weeyaan marna mawquuf buu ku yimid marna isagoo marfuuca wuxuuna tilmaamayaa miisaanka iyo iyo kafadihiisu sida ay macnaha u ballaadhan yihiin muctasilada iyo khawaarijta iyo murji'adu intuba way inkireen miisaanka ahlusunna waljamacana waa ku ijmaaceen inuu miisaanku jiro adiladaasaana ku tusaysa ayib waxaa miisaanka maxaa la miisaamayaabaa su-aal ah garanay inuu miisaan jiro kafadana leeyahay lana laysna miisaami doono maxaa la miisaami doono axaadiista waxaa ku soo arooray saddex in la miisaami doono ruuxa laftiisa in la miisaami doono diiwaanka camalkiisu ku qoran yahayna in la miisaami doono camalka laftiisana in la miisaami doono saddexduba way sugan yihin saddexduba way sugan yihin oo ruuxa in la miisaami doono xadiidka abu hurayra kutusaya fi saxiixayn oo nebigu yidhi sal alay wasalam inahu layaأti arajulu alcadiimu asamiinu yowma alqiyaama laa yazinu cinda allahi janaaxa bacuuda Ah, maalinta qiyaamada waxaa imaan doona nin aad u weyn oo laf leh oo cayilan oo hilib maalinta qiyaamadu imaanaya ilaahay agtiisana uma dhigmo kaneecag garabkeed miisaankeeda ilaahay agtiisa uma dhigmo waxba hilibkiisaas iyo buuridiisa iyo laftiisa iyo qiimo ilahay agtiisa kuma leh haddii miisaanka la saaraba kaneeca garabkeeda waa ka fududyahay markaasu wuxuu yidhi iqra'uu in shi'tum buhi haddaad doontaan waxaad akhridaan aayadda qur-aanka falaa nuqiimu lahum yowma alqiyaamati wasnaa maalinta qiyaamada wax miisaanan u istaajinayno maba jiraba leanna qiimo ma ay laha ayib waxaa kaloo soo aroortay iyadana in la miisaamayo cabdullahi ibnu sacuud xadiiskiisa qisadiisi baa sidoo kale kutusaysa waxaa kaloo iyadana la miisaamayaa addoonka laftiisa waxaan ujeedaa camalkii addoonku uu la yimid waraaqihii uu ku qornaa iyo diiwaankiina miisaankaa la saaraya xadiiulbitaaqa xadiiska la yidhahdaa ku tusay tirmidi ibn maaja baa soo saaray waa xadiiska cabdillahi bn camr bn caas baa laga warya waa xadiis sugan wa nabigu wuxu uhi sal lay waslam yusaaxu birajulin fayunsharu calayhi tiscatun wa tiscuuna sijillan maalinta qiyaamada addoon addoommada ka mida nin baa lagu qayliyi doonaa markaasaa waxaa loo soo fidin doonaa oo loo soo saari doonaa sagaal iyo sagaashan diiwaan amaashiisii ku qoranta kullu sijillin milu maddi lbasar buu nabir sal lay slm diiwaan kastoo sagaal iyo sagaashanka ka mid a ah, wuxuu isu jiraa intay ishu qabato sooma ishu intay qabato kilomitiraad waaye yay isu jiraan mid walba intaasuu leegi markaasaa rabbi tabaaraka wa wuxuu ku leeyahay atunkiru min haada shay-an addoonkaygiiyow waxa meeshan ku qoran waxaad inkirsan tahay ma jira waxaad dood ka qabta ma jirta mise waa dood ogosha markaasu wuxuu leeyahay waxaa lagu leeyahay adalamaka katabatii alxaafiduun malaa'igtii wax kaa qorayseen kuu soo diray ee ku xifdinaysay miyay ku dulmiyeen waxaad dood ka qabto ood ka sheeganayso miyaa jira oo meesha ku yaalla markaasaa wuxuu leeyahy laa yaa rabbi maya rabbiyow waxaan waa waxaan aan ugu wada galay waan wada garanahaya anaad sameeyey waxba layba dul saare layguma khaldamin markaasaa rabbi wuxuu leeyahy tabaaraka wa tacaala afalaka cudrun wax cudurdaara miyaad haysataa waxaad ku cudurdaarto marmarsooda ma haysata markaasu wuxuu leeyahy laa yaa rabbi maya been ma jirto meeshaas laalaad iyo laqdaba ma jirto warku siduu yahay inaad u marto wa rabbi yow cudurdaarna ma lihi ayib markaasaa wuxuu leeyahay eh, rabbi ku leeyahay tabaaraka wa wax xasana ah oo wanaag ah oo aad la timid oo laguu qoro ma garanaysaa markaasuu leeyahy maya wax xasana ah oo aan haysto oon maanta sheeganayana ma jiro markaasaa rabbi wuxuu leeyahy tabaaraka wa tacaala balaa laka cindanaa xasana maya xasanaa jirta agtannada kuu taalla fa innahu laa dulma calayka alyawma maanta lagu dulmin maayo maxkamad cadaalad ah baad maanta hor tahay laguma dulminayo xasanaan kuu haynaa wa fa yukhraju فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وكذا وحال الله صاريا الله صاريا كارير وأي قرن تهي شهادتينك وحان قرسان هاي الحق لو عابد إني سنشرين الله موي محمد الرسول كيسي إنو يهي بان قرسان هاي انت ساكتها الله بطاقة أما كارك قاتل صاري مركز الله احضر wasnaka miisaankaaga tag baa la leeyahay kac meeshaa tag waa lagu miisaamaya markaasaa wuxuu leeyahay yaa rabbi maa haadihi albiqaaqatu maca haadihi sijillaat oo rabbiyow kaarkan yarka ah sagaal iyo sagaashankan diiwaan muxay ka tari kaar yar buu wataa oo la yidhi miisaanka la aad sagaal iyo sagaashan diiwaan oo sayi-aadana meesha yaallaan markaasu wuxuu leeyahy oo rabbiyow kaarhkan yarkii sagaal iyo sagaashan diiwaan muxuu ka tari muxuu ka qabanaya ha markaasaa rabbi wuxuu leeyahay tabaaraka wa innaka laa tudlam lagu dulmin maayo marna dulmi ha ka baqin lagu dulmin maayo leey markaasaa fatuudacu asijillaatu fii kifa waalbitaaqatu fii kifa fataashat asijillaatu wasaqulat albitaaqa sagaal iyo sagaashankii diiwaan baa kafad la saari kaadhkii yaraaye tawxiidka ku qornaana di waxaa la saarayaa kafadda labaad kaadhkii yaraa baa cuslaanaya kuwii kalena waa khafiifaya wuu roganaya marka kaadhkii yaraa ayaa roganaya oo rajaxmaya ayib markaasaa wuxuu nebigu sal lay slam falaa yasqulu maca ismi illaahi shay ilaahay magiciisa wax la cunaysa ma jiro soo ma laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah wax la cunaysa ma jiro hadduu intaasoo qiraanoo saxa addoonku la yimaado lawaasimteediina uu la yimaado wax kasta iyadaa ka culus laakiin waa inuu tawxiidku u saxan yahay haddaad laa ilaha ila allahda ku hayso sheekh cabdilqaadir jilaanina markaad dhaqaaqdo aad u yeedhanayso warkaaga laguma jiro markaas qolada laga hadlayo ma tihid laa ilaaha ila allah waa inaadan burinin lawaasimteedana inaad la timaado way macana ayib taasi marka waxay kutusaysaa in yani waraaqihii wax ku qornaayeen iyo diiwaanadii la miisaamayo soo ma xadiiskii horena in ruuxa laftiisa la miisaamaya ayb acmaasha lafteedana waa la miisaamaya sida qur-aanku sheegay faman yacmal mihqaala daratin khayran yarahu waman yacmal mihqaala daratin sharan yarahu iyo xadiidka abudarda nebigu uri sal alay waslam ma min shayin asqalu fi lmiisaan min khuluqin xasan shay miisaanka kaga culus ma jiro akhlaaq wanaagsan oo ruuxa u leeyahy waxyaalaha miisaanka ugu culays badan akhlaaqda wanaagsan baa ka mid ah, inuu ruuxu akhlaaq wanaagsan uu leeyahay marka acmaashana waa la miisaamaya وحكروا قصينا ماش عماش الميزام يحديث كانت صمرنا كلمة ثانية صماين حبيبة ثانية إلى الرحمن حديث كانت قصينا لأن ثقيلة ثانية في الميزام دي كلمة عمل كهاي خضل كها نص مركز صدح هو الميزام يا مقصود كنا وحوى يسيد الشيخ من باز أوليه عليه رحمة الله مقصود كصدح ده دبل الميزام يا مقصود هو عمل ساسمع مقصود كي ضن تضن راح يسوس الرسالة عمل yacni dawaawiintuna culayskay leedahay waa culayskii camalka ruuxuna miisaankiisu wuxuu noqonayaa miisaankii camalkiisa soo ma yacni ruuxa fudud ee tabarta yar ee ilaahay abuurkiisii horeba uu tabardarrada u dhaliyey iska khafiifkee dabayshu ay la ereryeyso maalinta qiyaamada kafadda marka la saaro culayskiisu wuxuu noqonayaa culayskii camalkiisa saalixa saa u fududaan maayo saas wey macanaha marka sidaasuu sheekhu odhanayaa caleyhi raxmat ayb wuxuu yihi marka walinabiyina muxamedin sal lay slam xawdun fi ljanna yani intaas waa hada wabillahi tawfiiq صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله